بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وsلم qال المؤلف تزاad الtaaw ta'da waa la ziyaadiya لمجرد تkثير الxروف kelimada xuruufteeda in la badiyo oo keliya iyadoo ujeedadu ay tahay oo ta'du wax macnaa aysan faa'iideyneynin ayaa la ziyaadiyaa qaryatun baa ka mid ah baldatun baa ka mid ah غurfatun baa ka mid ah tusaadu taa-utaada waa la ziyaaday ciwadan can maxduufin can xarfin maxduuf xaraf la jaro iyadoo ciwad ka ah ayaa ta la ziyaadiyaa xarafkaas la jarayna fa uu noqon karaa caynuu noqon karaa laamuu noqon karaa isagoo fa ah silatun min waslun laakiin min wislun ilaan waslun haddii ay tahay waawda lama jaro ee wislun markii waawda ay kasrisantaha ayaa la jaraa taa ciwad looga dhigaa silatun alaa cidatun oo min wicda wicdun markeedii hore saasay ahayd wawdii maksuurada ahaydaa la jaray kadibna taa ciwad looga dhigay haddii laakiin waawdu maftuuxa ay tahay waslun wacdun lama jaro iqaamatun min iqwaam cayntii baa la jaray oo waawdaas ah sida raajixa ah kadibna taasa ciwad looga dhigay iqaamatun istibaanatun istibyaan bay ahayd iqaamatun waxaa la jaray alifta zaa'idada taadaasaa ciwad looga dhigay istibyaan alifta zaa'idadaha la jaray istibaanatun taadaasaa ciwad looga dhigay sanatun sanawun bay ahayd wawdii baa la jaray taadaa ciwad looga dhigay lugatun lugawun bay ahayd tuzaadu taa-u taada waa la ziyaadee lilfarqi bayna alwaaxidi waaljamci si loo kala saaro mufradka iyo jamaca fii kayri asmaai lajnaas asmaa waxaan ahayn asmaau ajnaasadi wuxuu la jeedaa tamratun iyo tamrun jamaalun waa nin geeley ah geeluu leeyahay jamaal waa saaxibu jimaal jamaalatun laakiin hadii la yidhaha waa geeley waa asxaabu jimaalin khayaal waa saaxibu khaylin khayaalatun haddii la yidhahdo taada la raaciyana waa asxaabu khaylin waa rag farda leh tuzaadu fi lcadadi cadadka lagu ziyaariyaa taada lilfarqi bayna almudakari walmuanah si loo kala saaro mudakarka iyo muanahka cadadka markuu ka bilaawdo saddex ilaa sagaal macduudkiisu hadduu mudakar yahay cadadka waa la taaniifiyaa hadduu muanah yahna waa la tadkiiriyaa halaathatu rijaalin rijaal oo macduudkiisu mudakar ma noqonin ta a raacinee halaathatu laakiin hadduu muanas ahaan laha waxaa la dhihi lahaa halaathu niswatin waa cagsi wa tadkhulu taadi way gashaa cala alficli ficilka maca almuanasi haddii faacilku muanas uu yahayna ficilka waa la raaciyaa lidalaalati taaniis qaamat hindun wa hunaaka xaalaatun ukhraa waxaa jira xaalado kale hayru maa dukira hayru maa dakartu waxaan soo sheegay aan ahayn wa fi lugati lugada waxaa ku jira alfaadun khaasa erayo gaara bilinaasi dumarka gaarku ah falaa talxaquha taa ta ma raaceydo ilan wax loo kala farqiya maba taalle xaaid taamith waa haweeney xayd qabta iyaduna mudfilun waa haweeney caruur haysata xaamil uuray leedahay qaacid waktigii guurkay dhaaftay waxaana lagu jamciyaa qawaacid waana mida allah uu leey wlqawaacidu min annisaai alaati laa yarjuna nikaaxan falaysa calayhina falaysa calayhina junaaxu an yadacna hiyaabahuna ayra mutabarijaatin biziina wa hunaaka sifaatu taati lilmudakar walmuanath min gayri ta waxaa jira tilmaamo ragga iyo dumarka labaduba ay qaataan laakiin ta aan la raacin mudakarka iyo muanathkiisu siyaa loo isticmaalaa facuul rajulun sabuur nin adkaysi badan imraatun sabuur mifcaal rajulun mihdaar nin war badan imraatun mihdaar mifciil rajulu mictiir nin catar badan imraatun mictiir mifcal rajulun miksham imraatun miksham man yarkabu ra'sahu waa ninkii madaxiisa wax ka maaga wuxuu madaxiisa ka maaga sameeya falaa yuhniihi shay wax ka hor istaagi karana aan la arag waa meelmaag faciil rajulun jariix imraatun jariix alalif lmaqsuura wahiy alifun zaa'ida waa alif dheeraa tadulu cala ataaniisi waxay tusidaa taaniiska watakuunu fii awsaanin minha waxay gashaa awsaan ay ka mid tahay fucla unthaa waa isim dhadig xubla waa sifo haweeney uur leh bushraa waa masdar bishaaro faclaana waa gashaa sida salma waa haweeney magaceed kasla waa haweeney wehsi badan waa sifo dacwa waxaa loola jeedaa yeeritaan waa masdar jarxa oo jamc waa gashaa kuwa dhaawac ah ficlaa way gashaa dikraa oo masder ah xusuus xijla jamcu xajalatin ismu daa'ir xajala marka la jamciyo shimbir baa la yihahdaa xijla a lagu jamciyaa jamca marka way noqotaa ficla facalaa barada ismun waa meel magaceed jamaza waa dhaksida masder asurca fi sayr xayada waa sifo waxaa la yihahdaa ximaarun xayada yaxiidu can dillihi linashaatihi waa dameer aada u firfircoon oo wuxuu awood u leeyahay firfircooniintuu ka qabo inuu hooskiisa u gooyo saasay yidhaahdeen fucaala xubaara ismu daa'ir waa shimbir sukaara waa jamcu sakraan waa kuwa sakhraansan wa midlu hada kahiiru min alawsaan kan oo kale awsaanta waa ku badan yahay alifu taaniis almamduuda alismu lmamduud huwa kulu smin waa ism kasta fii aakhirihi hamzatun hamze ay ku jirto aakhirkiisa qablaha alifun zaaid alif zaaida ay ku jirto mithaalu dalika saxraa waa markuu maqsuurada yahay alif maqsuuraa u dambeyda soo maaha waxay damceen marka inay mamduud ka dhigaan see yeelayaan alifu taaniidka hortiis bay alif dhigayaan lilmaddi markaasuu wuxuu noqonayaa saxraa laba alif baa kulmeen aliftii lilmaddi loo keenay iyo alifu taaniidka oo midda dambe ah alifta madka loo keena sideedaa loo dhaafaa ilan kelimadu inay mamduuda noqotaa la rabaahe midda taaniidka ah hamse loo rogaa saxraa-u fa bacda ziyaadati alif alif marka la ziyaaday qabla alif taaniis ucilat alifu taaniisi ay qulibat waa la rogay alifu taaniisi hamzatan hamsaa loo rogay wa min suwari hadihi lasmaa asmaadan suwarteeda waxaa ka mid a maa yaati alifulmamduudada awsaanteeda waxaa ka mid a ah faclaau saxraau isim xamraau wasfun waa haweeney guduudan saraau waa farxad masdar xalfaau jamcun waa jamcu wahuwa shajar afcilaau afcalaau afculaau arbicaau arbacaau arbucaa asdiqaau ambiyaau faacula marka arbica waa la yidhaha maalinta arbacada ah arbacana waa la dhahaa arbucana waa la dhahaa saddexda wejiba faacula sida taasuca maalinta sagaalaad caashuura maalinta tobnaad faacila qaasica naafiqa baaba juxri lyarbuuc xayawaanka yarbuuca la yidhaahdo godkiisa laba irdood oo uu leeyahay mid ka midana qaasica allah midna naafiqa mid haddii laga soo galo midka kaleu ka baxaa fucalaa waa ku yimaada sida nufasaa haweenay umula fuqahaa waa jamcu faqiih culamaa shuhadaa nubalaa waa jamcu nabiil mafcuulaa mashyuukhaa rag da ah odayaal ficliyaa u kibriyaa u isla weyni siimiyaa calaama wataraknaa bacda suwari hada albaab baabkan suurooyinkiisa qaar ka midna waa ka tagnay yuu yihi wallahu aclam